labaad inuu qalin iyo warqad soo qaato siddeeddaa qodobna uu qaybo kadibna waa talo qasab idinkuma dhihi in la dhaqangeliyo weliba labadii asbuucba inaad hal qodob gurigaaga aad ku dhaqangeliso waxaan isleeyahay tajrubadayda iyo aqoonta aan u leeyahay mawduucani haddii la hirgeliyo midhaha iyo natiijada ka dhalan doonta farxad iyo liibaan iyo sacaado fi dunyaa tarbiya ay carruurtaadu kaaga daydaan caafimaad xagga caqliga ah caafimaad xagga jidhka ah ammaan lagaa soo ammaano allah xaggiisa subxaanahu wa tacaala farxad ay ku faraxdo malaa'igtu cadhaysiin aad ka cadhaysiiso shayaadiinta iyo cid kasta oo ku faraxda burburka qoysaska intaa waa adduunyada aakharana rajo waxaan ka qabaa inaad janno isku gashaan adiga iyo sawjkaaga siddeeddaa qodob kuma dheeraan doono waanse dul istaagi doonaa biidni illaah jalla jalaaluh qodobka koowaad waa qodobka loo yaqaano attafaahum labada qof inay ayagu isfahmaan qodobkaa in badan baannu ku celcelinnay sababkaannu ugu celcelinayna waxaa weeye labada qofaa kala caqli duwan labada qofbaa kala maskax iyo maan duwan labada qof baa kala garaad ah labada qof baa kala waxbarasho iyo kala tacliin ah labada qof baa laba bii'o iyo laba meelood ku soo kala kortay laba dhaqaalo oo kala duwan laba amni iyo laba qoys oo kala duwan ayaa laga yaabaa inay ku soo kala koreen reer deggan iyo reer buuq uu ka taagan yahay habeen iyo maalinba ayaa suurtagala inay ku soo kala koreen agoon aabbahee dhintay iyo rajay isku darsatay rajaynimo iyo qof la soo koolkoolin jiray ayaa laga yaabaa inay wax isku darsadeen isku soo duuduuboo labada qof way kala caqli duwanaan karaan sida oo kale ogow way kala dareen duwanaan karaan waxaad kalood ogaataa waxa uu kani jecel yahay baa laga yaabaa inuu kani neceb yahay wuxuu kani neceb yahay baa laga yaabaa inuu kani jecel yahay wuxuu kani ceeb u arko ayaa laga yaabaa kani inuu ammaan u arko kani sibuu u labistaa qaabna wuu u socdaa gabadhanna sibay u dhaqantaa sibayna u lebisataa kani sibuu u hadlaa labada qof ee bini'aadamka ahee ilaahay wax iskugu daray qodobka koowaad waa inay isfahmaan sideen isku fahmi karnaa qaab camali ah marka haddaan sharaxaa fahamnay kala duwanaanna aanu garannay intaana weliba ay ii dheer tahay shukaansigii hore oo laysu soo habhabeeyey oo laysku soo gebgebleeyey nin walbana inta wanaagsan uu bannaanka soo dhigay inta fiican uu mid walba bannaanka uu soo dhigay ilaa uu midka kale ku qanciyo hadday qurux tahay hadday hadal macaan tahay hadday mustaqbal tahay mid walba midka kale ayuu yidhi haddii ilaahay gacanta ii soo kaageliyo walle farahaagaa dunkan doontaa tiina maskaxday ku jirtaa markii laysu imaadana xaqiiqaa imaani oo dhaqankiibaa imaani oo abaarbaa imaani gaajaa imaani colaadbaa imaani wallac baa imaani xaamilaa imaani shaqola'aan baa dhici idan xaaladda noocaas ah xeedhada salkeedaa la soo taabanayaa idan gebgebtii hore iyo shukaansigii beenbeenta ahaa waa laga soo tegey irbaddii la ysku duray kababyadii way baxday hadda xanuunkii baa imaanaya sidaa daraaddeed baraada aan qaab camali ah oo dhaqangelin ah maadaamoon idini qalin iyo buug soo qaata gabadh walbaay iyo nin walbow isku day inaan la wada fadhiisto kadibna nin walba qalin iyo warqad uu qaato ii soo qor waxa aad jeceshahay dhammaan ii soo qor waxa aad necab tahay dhammaan ii soo qor waxa aad dhibsato si aan kaaga ilaaliyo ii soo qor waxa aad jeceshahay si aan kuu siiyo waxaan u malaynayaa kelimaadka hadda aan idiin sheegayo culummada kale iska daaye in badan inay iga maqashay laakiin kama daalo lianna cudurku meeshuu ka jiraan oga hadduu ninka dhakhtarka amaanta ah cudurkaaga og yahay oo aad u timaaddo kuma dhahayo asagoo og inaad madax xanuun qabto kuma dhahayo cudurkii wuu guuray oo lugtuu galay ama wuu guuray oo gacmuhu u guuray kuma dhahayo madaxii xanuunkiisi buu la dadaali oo la tacaali oo uu daawo kugu raadin war soo saas ma aha culamo allahi sidaa daraaddeed culimmadu marka walastu minhum anu culummo ma laakiin dadka ilaahay wax u furay subxaana wa tacaala maada mucayan ana yaqaana sida dhakhtarka oo kale kama daalayo inuu dadka hadba daawada iyo sharoobada iyo kiniiniga hadba cudurka u soo muuqda iyo meeshuu ka jira inuu ku daaweynayo waxaan rabaa marka inaan dhaho barnaamijka noocana idiin sheegayo siddeedda qodob qodobkiisa koowaad weeye bal waa furihiisa koowaad weeye maxaa noo diidaya ilaahayow soddon sano aan isqabno labaatan sano aan isqabno shan sano aan isqabno hal habeen aan isqabno maxaa diiday aniga qofkan ila nool in aan horta barto maxaa diiday bal hala ii sheego waxa ii diidaya hala ii sheego inaan qofkan barto oo asagana i barto maxaa diidaya aniga taa ma garan waxa diidaya sidaa daraaddeed camali ayadoo ah shaqadu waa inaad caawa inta i maqlaysa cidda ay galab u tahay sidaydoo kale cidda ay habeen u tahay iyo cidda ay subax u tahayba maalan adduunku soomaalidu shadar madar baa ku dhaco waa la kala fogaadee iyo cidda dhegaysan doonto intaba isku day inaad ninkaaga isbarataan isku day inaad xaaskaaga isbarataan isbarasho kadibna waa in la qoro wixii markii la qoro waa in la isla aqriyo markii la isla aqriyo waa in la isla fahmo markii la isla fahmo waa in la dhaqangeliyo dhaqangelintu macnaheedu wixii wanaagsanaa een dalbaday isii wixii aan kaa dalbaday inaad iga ilaaliso iga ilaali waa inta la awoodo qodob baa ku jira oo laysu cudurdaaray bashar baa la yahay bini aadam baa la yahay malaa'ig ma aha dadka meesha iskugu yimid marka qodob kalaa jira oo hadduu wixii naga baxsado ama carabku xado ama jahli dhaco ama kas xata u dhacdo waa inuu jiro qodob kale oo layskugu cudurdaarayo ama laysku ciqaabayo laakiin aan lagu kala tegaynin qodobka wuxuu soo gelayaa mawduuca loo yaqaano ibaro qodobka asagae hadda aan sheegayo waa in laga wada hadlaa wax walba oo qofku uu jecel yahay iyo wax walba oo qofku uu necab yahay kaasi waa uulaa faqra waa qodobkii koowaad oo aannu u bixinnay yacni siddeed qodob ku badbaadi qoyskaaga qodobka labaad waa attacaawun shirkad ayuuto ayaa la ysku darsadaa bal caawa intaa ha la fahmo labada qof ee lamaanaha ihi waa shirkad inay shirkad tahay deliil baa idin siinayaa waa laba nin ama nin iyo qof dumar ah oo kiiba haysta konton kun oo dollar doonaya inay dhaqaalo ballaadhan sameeyaan soo helay shirkad wax soo saar leh kadibna ka wada hadlay inay isku darsadaan ii sheega ilaah baa idinku dhaariye labadaa qof maxaa dhex mari kara waxaa laga wada hadli karaa maxaa shuruuc ah maxaa qaanuun ah maxaa xeer hoosaad ah yaana kala celinaya faa'iidada seen u qaybsannaa khasaaraha see mataqaanaa u qaybsannaa faa'iido xaggay ka imaan kartaa khasaaruhu xaggee buu ka imaan karaa yaa ka shaqaynaya qofka ka shaqaynaya mushaar intee dhan buu qaadanayaa faa'iidada intee leeg buu ka qaadanayaa goormaa xoolahan zekada laga bixinayaa yaa u noqonaya xisaabiye war miyaynan ahayn adduunyo la isku darsaday in intaasoo qodob la qoro oo intaasoo waraaqood la qoro oo aqoonyahan loo tago oo lala tashado oo shirkadihii idinka horreeyey in loo tago oo khibradaha laga qaato kadibna shirkaddan siday u socon lahayd laga wada shaqeeyo wixii lagu heshiiyeyna uu noqdo shayga shirkadda najixin kara ama kor u qaadi kara ama faa'iido u keeni kara ama khasaare u keeni kara waa qaab caqli ah oo aad garanaysaan ayaan suuro idinku siiyey waxaan rabaa inaan gaadho qodob ah ood ila fahamtaan maskax iyo maankana aad gashataan si wanaagsanna aad oga fikirtaan war labadan qof waa laba qof oo min konton dollar haysto oo yidhi aniga kontonkayga kuma faa'iidi karo laakiin markii boqol kun oo dollar ama hal milyan oo dollar markii la ysku darsado ayay lacag dhali haa shirkad weyn oo muxtarama noqon haddaba labada qof adigana gooni wax u dhali weyday anigana gooni wax u dhali waayey aniga gooni raaxo u dareemi waayey adigana gooni raaxo u dareemi weyday haddaba waxaannu nidhi war maanu shirkowno haa war maannu wax isku darsanno oo maxaan isku darsannaa marka waxaan isku darsanaynaa shahawadeenna kow waxaan isku darsanaynaa caqligeenna laba waxaan isku darsanaynaa xoolaheenna saddex waxaan isku darsanaynaa taladeenna waxaan isku darsanaynaa degaankeenna waxaan isku darsanaynaa qaraabadeenna waxaan isku darsanaynaa maxay wax walba dhacaankeenna isku darsanaynaa candhuufteennaan isku darsanaynaa caafimaadkeenna cibaadadeenna isku darsanaynaa war aanu shirko noqonno haye oo haddee in shirka la noqday qodobkayga labaade waxay shirkaddaa ku najixi wada shaqayn inaan shirkaddii wada ilaashanno inaan wada ilaashanno shirkadii wada eh, yacni adna geeskaa qabo adna aan geeskaa qabto qur-aanku axaadiida rasuulka sal l slam waxay noo sheegeen marka shirkada noocana ninku xaggee ka howlgeli karaa shirkada noocana gabadhu xaggee ka howlgeli kartaa waa marka saddexaade xaggee hamsatul wasli ah oo isku xidha labadooda oo kulmisa ayuu qur'aanku iyo xadiidtu iyo manhajka nabawiga ah siirada nabiga calayhi afdalu salaa wa atamu tasliim iyo dadkii nabiga cilmiga ka qaatay iyo iyo culimmadiina soo gaadhsiisay intaba way noo sharxeen qur-aanku wuxuu tilmaamay ninka shaqadiisa alrijaalu qawaamuun waxaa la yidhi shirkaddan adaa madax ka ah warniyow shirkaddan adaa hagaya adigaa mas-uul ah adaa maalinta qiyaamo lagu weydiin adigaa lagaa doonayaa booska ay degi lahayd shirkaddan gurigay degi lahayd adaa lagaa rabaa shirkaddan quruxdeeda adaa lagaa rabaa oo dharki ah shirkaddani dahabkeeda adaa lagaa rabaa shirkaddani cibaadadeeda inaad ilaalisaa lagaa rabaa shirkaddani wax alla wixii xumaana inaad ka ilaaliso shirkaddani wax alla wixii wax u dhimaya inaad ka ilaaliso xalaalla aad ka dhigto nacam cidda kulalana aad la tashato oo aada maskaxda iyo maanka waa attacaawun gabadhii waxaa la yidhi shirkaddu markay dibadda ka'annamaa wasiirka arrimaha dibadda iyo daakhiliyada loo qaybiyo gudaha waxaa jira inaad adiguna ka shaqayso oo shirkaddan waxay soo saaraysaa dhaqaale dhaqaalahaasi guriga si nadaamsan oogu samee shirkaddan waxay soo saaraysaa carruur maa shaa allah carruurtaas si wacan oo wanaagsan u tarbiye shirkaddani waxay xidhiidh la leedahay laamaheeda kala duwan qaraabadii qaraabada labadiinna idinka dhexaysa oo derisku waxaa weeyaan labadiinnu idinka dhexeeya shirkaddu waxay u baahan tahay inaannu marka hee qodobkii hore kan isku xidho aanu isfahamno marka aniga adiga si aan u wada shaqayno hadal macaan bay marka shirkaddu u baahan tahay waa arki doonaa qodobada soo socda in la wada qabto in la tacaawuno inaan qof qofka kale uusan ku hadlaynin ayadoo shaqada la kala badsan karo awooddana ay u noqon ninkuna uu shaqo leeha gabadhuna ay shaqo leedahay qodobkaana waa qodobka labaad weeye qodobka saddexaad labadaa qodob waa asal siddeeddaa qodob haddaba qodobka saddexaad weji furan iyo qosol iyo ibtisaamo ayaan anigii adiga aanu ku wada shaqayn karnaa nacam waa qodobka saddexaad marka qoro meel cadho iyo aftaag iyo buuq iyo qaylo iyo huruuf iyo isxaqirid iyo isyasid miyaa ku wada shaqayn karraa ii sheeg shirkaddaa ma najixi kartaa la goorta aan doonayno goorta aan doonayo goorta aad doonayso shirkaddan inaan najixinno waa inaan isu qosollaa oo waa inaan isu muusoonnaa oo waa inaan isqadarinnaa oo waa inaan isjeclaa waa imaan doonta qodobadaasoo dhan laakiin qodobka saddexaad waa wax loo yaqaano afka wax la xidhiidha weeye wejiga mas'alo la xidhiidha weeye goormaad ii soo dhowaan oo goormaan kuu soo dhowaan goormaad i maqli goormaan ku maqli waa goorma ay goortay soomaalidu tidhi markay maamaadii guri furan lama galee weji furan baa la galaa goorta wejigaagu furan yahay oo wejigaygu furan yahay oo dhoollahayga aan kuu caddaynayo oo adnaad ilkaaga ii caddaynayso goortaasaan isku soo dhowaanaynaa annagoo wada qoslaynana aan shirkaddii aan ka wada shaqaynaynaa in lay fahmay rajaan ka qabaa nacam waa qodobka saddexaad qodobka afraad oo asagana aad iyo aadka muhiimka u ah waa athanaa waa ammaan shaqadii la qabta in laysku ammaano shaqadii la qabtay gudaha laga qabtay bannaanka laga soo qabtay waa in laysku ammaano kelimada la yidhahdo shukran haddayna kelimadaa jirin oo meesha uu jiro juxuud iyo is-inkirid iyo canaan joogto ah iyo is-eedayn iyo camalkiiba in hoos loo dhigo reerka ma dhici karto shirkadda inay najaxdo maanta shirkaddaan u soconno waa lamaana shirkadaan u soconnay najixinayna waa qoyska waa qoyska sidaa daraaddeed athanaa siduu nabigu hooyadee khadiija u ammaani jiray sala allahu alay wasalam say hooyadee khadiija nabigu u ammaantay innaka latasilu araxima wa taxmilu lkalla wa taqri adayfa wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaqi wa ammaan kulli intaasoo dhan waa ammaan ay hooyadee khadiija ay nebi moxamed ammaanayso sala allahu calay wasalam oo ay wanaaggii uu galay iyo wanaaggii uu qabtay ay ku ammaanayso hooyadee khadiija nabigu ammaani jiray wuxuu dhihi jiray caruur bay ii dhashay markii la idiidoo quraysh idiiday ayadaa i rumaysay markay maalkooda igula dagaalamayeen maalkay dacwada ku xoojisay innahaa kayta wa kayta ilaa ay gaadhay hooyadeen khadiija radia allahu tacaala canha wa ardaahaa inuu nabigu neef ari a ah qowraco ayadoo dhimatay dhulkana ka hoosaysa inuu saaxiibbadii khadiija hooyadeen markaa uu siiyo u fiirso siduu nabigu u qiimayn jiray ama u qadarin jiray idan qodobka saddexaad waa maxay wa athanaa waa is-ammaan goorta uu sawjkaagu soo dhidido soona shaqeeyo shirkaddiina uu ka soo shaqeeyo goorta uu yimaado waxaa laga yaabaa asagoo rag isa soo dileen asagoo biic mushtarigii u socon kari waaye asagoo shaqadii maanta ku soo inuu imaado iridda inaad kaga hor tagto oo aad dhahdo maasha allah maanta waabad qurux badanta markaad iga baxaysa iyo hadda haddaaad ka qurux badantahay soo dhowow haa ood ku ammaanto inuu yahay nin rag ah oo reerkiisaa u shaqaysanaya aad ku ammaanto nin go'aan leh oo reerkiisa ilaashanaya aad ku ammaanto nin tarbiyada qayb weyn ka qaadanaya wa wahaakada maamul wanaagsan leh akhlaaq wanaagsan leh oo dhaqan wanaagsan leh waxaa laga yaabaa inuusan saa wada ahayn laakiin reerkii baad doonaysaa inuu kuu dhismo midhihiina waad guran doontaa haddaad waddadaa qaado gabadh qurux badan oo labis qurux badan qabta oo carfoon goorta aad u timaadana maa shaa allah talow habeenkan ku aroosaya iyo caawa kee qurux badan keed qurux badanta talow gabadh kaa qurux badan adduunka ma jirta talow nin iga nasiib badan adduunka ma jooga alla cuntadaadu macaana oo labiskaagu qurux badana oo dhoollahaaga iyo qosolkaagu qurux badana qaabkaad u qosasho oo socodkaaga iyo tallaabadaadu wanaagsana oo maamulkaagu wanaagsana oo gurigaagu degana oo carruurtaadu qurqurux badana oo carruurtaadu carfoon badana sidaad ciddiyaha ooga gurto oo aad timaha ooga gurto ood ilkaha ugu caddayso oo lebis wanaagsan u bartay ilmo walba iyo meesha uu dharkiisa dhiganayo kabaha iyo meesha la dhigayo guriga iyo siduu u kala nadaamsan yahay carafta guriga hawada loo furayo lagu shidayo carafta aan markaa qofka dhibaynin aamusnaanta iyo degganaanta soo dhowaynta iyo iyo qadarinta war markuu ninku xaaskiisa ku ammaano waa qodobka sad afraad waa qodob aad muhiim u ah athanaa in laysku ammaano waa qodob muhiima weyaan qodobka shanaad waa qodobka shanaad asagana waxaa weeyaan annidaa alxasan magac bixin wanaagsan yeedhid wanaagsan goorta uu ninku xaaskiisa magaca hooyadii waxaan ku dhahaa laga yaaba inaad in badan maqasheen anigoo ka hadlaye xaaskayga allaha xifdiye fi dunyaa walaakhira iyo idinkabe magaca uu oola baxay aabbaheed haddee magaca aabbaheed buu khuseeyaa anugu waa inaan magacaan jeclahay oola baxaa magaca aabbaheed anugu kama bedelayo laakiin magac anugu aan jeclahay anna aan ogahay haddii aan ogu yeedho in qalbiga loo dhaafayo oy ii soo dhowaanayso oy daalkii iloobayso oy xanuunkii xataa iloobayso oy qiimahayga ay garanayso anna markuu qalbigu warka hadalkaa ka soo baxo qalbi buu galaaye dhawaqa wanaagsan baa le yaa caa'ish ayuu nabigu dhihi jiray yaa xumayro gabadhii guduudnayday ayuu dhihi jiray nabigeenna calayhi salaatu wassalaam gabadhu inuu ninkeedu waxyaalaha yaabka badan ee cajaa'ibka badan waxaa ka mid ah waddan waddamada ka mida ayaan booqday waa aniga socodka badane marka nin sheekha wuxuu iga sheekeeyey qiso yaa badan oo cajaa'ib badan gabadhu waddamadan reer galbeedkay joogtaa waa gabadh yar ninkina waddankii buu jiraa ama waddamadan dhexe buu joogaa kadib wuu u soo qoraa la soo hadlaa wuxuu yidhahdaa mar walbaba qalanjadaydiyey haa quruxdaydiyey buu ka wadaa waa hadal macaan wey gabadhii ereygan qalanjo weligeed mayna maqal laakiin waxaa isku dayday sheekh gowolka inay weydiiso o ninkani kelimadan uu mar walba qalanjadaydaa tahay qalanjadaydaa tahay balse gabadhii waxaa u soo baxay xayawaan qalanjo waxaa u soo baxay xayawaan kolba dadka waaweyn ee soomaali yaqaana way yaqaanaan qalanjo waxa la dhaho gabadhii cadho xanaaq bikh hooyayd ba u tagtay hooye ninkaa waa iga bas oo maxaa dhacay ninka maalin walba xayawaan baa taa i idhaha <laughs> waa wax cajaa'i badan wey marka hadalka waxaan intaa u mulaaxadaynayaa waxa la ysku ammaanayo waa in la wada fahamsan yahay macnihiisa haddii kale oo aan la fahamsanayn inuu reerku ku dumaa khatara gabadhii culumaa loogu yeedhay si loo fahamsiiyo qalanjo af soomaaliga waxa laga wado ilaa gabadhii weli waxay leedahay war wixii ah, idin fahmaye laakiin maxaa xayawaan looga dhigay haa maxaa xayawaan qalanjo sidaa daraaddeed wakhtigaa aad u yaraa soddon daqiiqaad iga dalbateen waan soo aruurinayaa biidnillahi tabaaraka wa tacaala kaana waa qodobka shanaad weeye marka annidaa magac macaan xaaskaaga magac qurux badan oo wanaagsan oo macaan oo qalbiga taabanaya oo caruurtu xataa ay tarbiya ahaan u qaataan ogu yeedh qodobka lixaad qodobka lixaad attasaabuqu ila alkhayriya waa in loo degdego labada qof waa inay labadoodaba mas'alada khayrka bayna qawsayn geli waxaan khayrka loo yaqaan waa inay u degdegaan maxaa ka mid a ah? khayrukum khayrukum liahlihi a ah, khayrukum khayrukum liahlihi ragow ninka idinku khayr badan waa ninka reerkiisa u khayr badan marka khayriyada inuu u degdego mid walba nabigu sal ly slam khayru nisaa haweenta waxa ugu khayr badan oo ugu fiican midda markaad fiiriso ku farax gelisa idan macnaheedu waa maxay waa laba arrimood oo cajaa'i badan midna waxay la xidhiidhaa xagga nadaafadda iyo quruxda iyo labiska iyo isdhisidda waa xagga dumarki raggana waa laga dooni xaggan kale khayriyada raggana ninku mar walba oo reerkiisa caawiyo garab istaago jikadii la galo ee caawiyo carruurtii la caawiyo gurigii la caawiyo qof uun shirkad ka wada shaqaynaya laba qof oo shirkad ka wada shaqaynaya ay noqdaan xaaladdaas ayadu khayrku ku jiraa gabadha khayrkeedana waa maxay waa inay ninkeeda adeecdo maqasho u dhega nuglaato u dhega furaato isu qurxiso markuu fiiriyana farax gelisaa khayriyadaasi waa inuu mid walba midka kale oga degdegaa kaana waa qodobka lixaad baan rajaynayaa mise waa qodobka shanaad lixaad waiga khaldamay tayib qodobka lixaad ama toddobaad alixtiraam alixtiraam waa maxay qofkani aragtida aad ka qabto oo mid balb mid walba midka kale ka qabo qodobka aragtida aad xaaskaaga okiyaalaha ay gabadhu ku fiirinaysa ninkeeda gabadhu ama ninku okiyaalaha uu gabadha ku fiirinayaay ayaa ixtiraam la yidhaahdaa ixtiraam waa maxay qof ahlu sharafa qof qadarin mudan oo caqligeedu ixtiraam yah muxtaram yah caqligeeda taladeeda camalkeeda iyo shaqadeeda iyo maamulkeeda iyo waxqabadkeeda tarbiyadeeda iyo waxkarinteeda dhaqaalaha iyo qaab maamulkeeda qaabkay u soorayso marti iyo mudano soo dhowaynteeda xikmadda iyo kala habaynta iyo kala qarinta xididka iyo xigaaladii la kala habaynayo oo la kala duwayo sayna iskugu dhicin ixtiraamka noocaasee qiimaha badan gabadhu ay ixtiraam u haysa ninkeeda qiimaha iyo sharafta uu ogu fadhiyo kadibna ay dhahdo ama uu yidhaahdo waxaan anigu sharafta ku leehay waa adiga haddaanan adiga ahayn aniga maanta sharaftaan gaadhay iyo wanaaggaan gaadhay iyo dhaqaalahaygu meeshuu marayo iyo sharafta aan dadka dhexdooda ku leh goorta aan labisto oo aan masaajidka iyo suuqaqa aan tago ragga inaan ka qurux badnahaan dareemaa ujeeddaduna waa adiga gabadhay waa adiga adiga ah qaabkaad ii ixtiraamtay ayaa kor ii qaaday gabadhu ay dhahdo goorta aan dumarka ku dhex jiro waxaan dareemaa oo dumarku sheekaystaan sharaftaadaan dareemaa saa daraaddeed baan sirtaada qariyaa sidaa daraaddeed ayaan kuu duceeyaa waa ducadu waa qodob gooni ahoo ee asaga aad iyo aad muhiim u ah adducaa qodobaday noogu jirtaa marka ixtiraamku waa shay qadarintu waa shay wallaahi aad u qiimo badan axlaa min alcasal markaad dhahdo ra'yigan adaa iska lahaa guusha aan ku gaadhnay ra'yigan ra'yigan aan ku guulaysanay adigaa iska lahaa fikirkan adiga iska lahaa haddaadan ahayn qof caqli badan haddaadan ahayn qof xigmad badan halkaa ma aanaan gaadhneen awlaaddeennu maanta inay saa noqoto fadliga ilaahay kadib waa qaabkaad aniga ii ixtiraamto ayaa keentay ilmahayguna inay ixtiraamaan ixtiraamka ogu weyn marka waa ismaqalka ixtiraamka ogu weyn marka waa maxay waa carruurta dhaxdooda oo aan lagu wada hadlin carruurta dhexdooda oon lagu wada hadlin ixtiraamka ugu weyn waa maxay e, gacmo geed jiro hoos baa loo dhaqaaye inay labadiinna aada hoos u wada hadashaan ixtiraamka ugu weyn waa maxay waa markaa aad wada hadlaysaan inaad ismaqashaan isuna dhagraaricisaan oo aad isqadarisaan qodobkaana waa qodobka toddobaad baan filayaa ee saan u malaynayo qodobka sideedaad waa adducaa sideed qodob reerkaaga ku qabooji sideed qodob reerkaaga ku qabooji ku dhis reerkaaga adducaa ducadu waa silaaxulmu'min goortaa aad ninkaagoo maqan u ducayso gabadha uu u duceeyo ninku asagoo ka maqan wallaah ilaahay agtiisa ayaa laga aqbalayaa ducadaasi tafiir cajaa'iba ayay leedahay ayib haddii uu qodob kale uu aan ku khatimo insha allah qodobkan aan ku gebagabeeya haddii alla yidhaahdo itus jacaylkaygaa la dhahaa itus jacaylkayga cinwaankaas baa la yidhaha waa mawduuc gooni ah oo cinwaan gooni itus jacaylkayga may jeceshahay haa laba arrimood umaan kaa rabaa haye qalbiga iiga cabbir qalbiga waxa ku jira jacaylkaa ii sheeg afka iiga sheeg xabiibtii idheh xabiibii idheh waan ku jeclahay kelimadaa dhagahayga i maqashii inaad i jeceshahay ii sheeg labo ficilka tarjumaya ee fasiraya qalbiga waxaad iga tidhi ee afkana ka soo baxay ayadana aan kaa arko maxaa dhacay lima taquuluuna maa laa tafcaluun waada waxaydan falaynin maxaad ogu qowlaysaan sidaa daraaddeed baa kelimada la yidhaahdo xubbiga iyo raxmadda iyo mawadadu waa wax horta inta badan qalbiga ku jira qalbiga ku jiraan goorta anigu aan kuu naxariisanayo iyo goorta aan ku jeclahay jacaylka aan qalbiga ku hayo kaaga hayo waa inuu horta afka ka soo baxaa waa qodob waa marka labaade waa inuu ka shaqa galaa waa inuu ka galaa noolosha waa inuu la falgalaa oo ay kaa muuqata naxariisti gabadh soomaaliyeed ayaa tidhi waan fooshay markaasaa ninkii oo shaqo ka yimid ayaan idhi kaalay oo tagsi ii dalab waan foolanayaae waan daallanahay waan seexanayaa tagsiga qaadoo soo umul waxyaabaha qalbigu ila dilaacay ka mid tahay markaad arrimaha noocan oo kale ah aad maqasho maxaa dhacay ayna alraxma wa ayna alxub wa ayna almawadda awe xubbigii iyo jacaylkii iyo mawaddadii awe waajib sharci oo lagugu lahaa markii la dhigaba ayna insaaniyada qofka damiirkii qofka away sidaa daraaddeed itus jacaylkaaga aan arko inaad jeceshahay oo qalbiga ma ku haysataa haa afka igu dhe hadal macaan waa labo shaqada qalbiga waxa ku jirana ha ka falgaleen xubnahayga ha la falgaleen oo ha lagaa arko raxmaddii iyo xubbigii iyo jacaylkii iyo sakankii waxaan isleehay qodobadaasi siddeedda ah haddayna iga khaldamin siddeeddaa qodob waa qodob koobaadoo in laysfahmo ah waa qodobka labaadoo in la wada tacaawuno oo shaqada guriga la wada qabsado ah waa qodobka saddexaad oo wejiga iyo dhoolla caddayn iyo ibtisaamo ah waa qodobka afraad oo ammaan ah waa qodobka shanaad oo in khayriyada kelimata khayrka loo degdega ah waa qodobka lixaad oo in lays ixtiraamo ah waa qodobka toddobaad oo ducada ah waa qodobka sideedaad oo itus jacaylkaaga ah sideedaa qodob waxaan u bixinay sideed qodob reerkaaga ku qabooji ama ku badbaadi as'al llaha tabaaraka wa tacaala ilahay waxaan ka baryaa inuu kelimada uu nagu anfaco wajazaakumna allahu khayran wbaaraka allahu fiikuna waaxsana allahu ilaykuna wassalaamu calaykum waraxmat allahi wbarakaatu